bismi illaahi raxmaan raxiim waxa aynu maraynay aynu ka bilaabaynaa aayadda afariyo konton suurat lbaqara suurat lbaqara aayadda afariyo konton waid wakhti xus nebi maxamedow qaala muusa liqowmi nebi muuse qoladiisii wuxuu ku yidhi yaa qowmi qolyahaygiyow innakum idinku dalamtum anfusakum nafihiinnii waa ku xadgudubteenoo waa ku gardarooteen biitikhaadikum alcijl samaysashada aad dibi samaysateena ilaahay ka dhigateen biitikhaadikum alcijl mar haddaad dibi samaysateen ilaahay ka dhigateen daalimiin baa noqoteen fa tuubuu ilaa baari'ikum ilaahiinna u towbadkeena khaaliqiinna usoo noqda faqtuluu anfusakum nafihina laaya dadka keenaya waxaa la doonaya inay kow iskaga siiyaan daalikum khayrun lakum kaasaa idiin khayr badan ficilka ah cinda baari'ikum ilaahiinna agtiisa sidaasaa idiin wanaagsan oo towbadda lagu aqbalaya fataaba calaykum ilaahay wuu idinka towbad aqbala innahu huwa tawaabu raxiim waa mid towbad aqbal badan naxariis badan waid qultum wakhti xusuusta reer banu israa'iilow qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa nebi muusow lan nu'mina laka kuu rumayn mayno xataa nara allaaha jahara ilaa aannu ilaahay aragno oonnu isha saarnoodna tusto waxaan aad leedahay ilaahay baa yidhi rumaysan mayno fa akhadatkum waxay idin qabatay ashaaciqa qaylo wadnaha idin wada goysay oo laydinku halaagay wa antum tanduruun idinkoo eegaya ficilkaa iyo cuquubada ah oo qaarkoodba qaar kale geeridooda eegayaan umma bacasnaakum dib baannu idiin noolayna noolaynay intiinnii dhimata min bacdi mawtikum intii aa geeriyooteena digta ilahay idinka jaray kow uu idinka dhigay markuu idin soo noolaynayay ilaahay baa idinku deeqay lacallakum tashkuruuna si aa ugu mahadnoqdaan sharax haddaynu dib ugu noqonno si koobkooban ilaahay baa waxa uu leeyahy reer banu israa'iil nicmooyin buu u tirinaya oo markaad dib ugu noqoto waa jalbu nicma wa dafcu niqma labadaasay isugu jiraan nicmo ilaahay ummaddan uu soo jiiday iyo niqmo iyo balaayo uu ka joojiyey labadaasay isugu jiraan markaa kolkaad tiriso aad bay u badayn dhowr iyo toban nicmo weeye imtinaan ilaahay baa u manno sheeganaya ilaahayna asmaadiisa ka mid midii almanaan waa ka markaa addoommaha u manno sheeganaya looma ogolo cid kale cid nicmo ay u samaysay inay ugu manno sheegato nebi muuse ummadiisiibuu wacyigelinayaa waxa uu tusinayaa wixii ilaahay uuu yeelay khayr ahaa iyo guushuu siiyey inaanay ku mahadnaqin ila reer banu israa'iil nebi muuse u cawdeen gumaysiga uu ku hayo fircoon ayay ka cawdeen waxay idhaahdeen intii aad noo timi waa nala dhibay ka horna waaba nala dhibi jiray wudiina dhibaataa nala soo gaadhsiiyey intaad noo timi iyo ka horba dabeedna wuxuu nebi muuse ku yidhi isagoo sunnada adduunyada iyo soo jireenkeeda ka duulaya iyo bushaarada ilaahay casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun waxa laga yaabaa inuu ilaahay cadowgiina halaago idinkana khaliif iyo wakiilla dhulka idinkaga dhigo halkii cadowga idinka uu idingeliyo dabeetana uu eega waxa samaysaan waa taa maanta maxay samaynayaan maxay nebi maxamed ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam iyadoo nabi muuse dhex jooga maxay sameeyeen dibi bay caabudeenba waatii aynu soo xusaynayoo gumaysiga iyo gacanta cadowgeed dadka ku dhacda dhirbaaxadaasi dhirbaaxada qureeda dadka la badaa ma saamayso jirka iyo dhaqaalaha oo qurhe tuair kadalika tuahiru alfikra wadimaaq dadku sida ay u fikirayaanna way saamaysaa oo gumaysi maskaxeed baa ku yimaada oo ufuqooda iyo aragtidooda ummaddaa gaabata qolada had iyo jeer la laga xog ronaado oo adiga arkee dadka had jeer muslimiinta intay awoodda leeyihiinna ragaminimadooda iyo shahaamadooda u nool marka laga adkaadana istislaam baa dhaco dadku way quustaanoo way isdhiibaan waxyaabo badan oo ay xaq u lahaayeen bay iska ilaawaan xataa haddii aad ka soo degtaba halkaasoo aad u fiirsato ummadaha iyo qabaa'ilka iyaguna waa saasoo kale oo dadka qaarkood baa isku qancinaya inaanu isagu shaqadaa lahayn inaanu isagu fikradaa lahayn inaanu isagu awoodaa lahayn inaanu isagu mansabkaa lahayn kadib markii hoos loogu joogsaday buu odhanaya adigu halkaaganuu iskala qabso leanna taa kollayga gaari mayse aabba ayaa awoogaatoona ma gaadhin marka nimankan inkaarta ku dhacday waxay noqotay diintii buu ka saameeyey gumaysigaasiba markaasaa waxay keeneen inay dibiba iska caabudeen dibi cijlan jasadan lahu khuwaar waa bahal dinaahinaya oo ciyaya ilaahay u toobadkeena fatuubuu ilaa baari'ikum albaari huwa alkhaaliq waa ilaha wax abuura sidee ilaahay loogu toobad keenaya faqtulu anfusakum nafihina laaya berigaa hore waxyaabaha maal sida loo toobadkeeni jiray baahay qofku marka uu dembi weyn gale ee la doonayo inuu toobad keeno inta toobad toobadkeenaysuunbaa la odhan jiray idinku isdila marka seefaha la ysu qaadanayaa intaasaa laba safu kala safanaya kow toobaddu saasahay waa culaysyaasha ilaahay ummaddan uu ka fududeeyay ummadda waxyaabaha laga fuday wey innagana dee waa adiga inuu go qaato qofkii waxaan inaanu dib ugu noqonayn macsiyadana uu ka murugooda un faqtuluu anfusakum saasay sheegaysa sidaasaa idiin khayr badan ilaahay agtiisa fataaba calaykum ilahay uu idinka toobad aqbalay kolkii aa isdisheen ee dee amarkii fuliseen nimanka reer banu israa'iil banu israa'iil waxaa la isla waafaqsan yahay israa'iil inuu yahay nebi yacquub calayhi salaam macnihiisuna xagga marka laego de carabi loo rogo luqada cabriga waa cabdallah israna waa cabdi iilna waa allah cabdallah bay ka dhigantay addoonkii ilaahay sida nebi maxamedba cabdallah u ah muuse markii uu waxyigii u keenay towraad ayaa waxay dhaheen ma kitaabkii ilaahayba ah ma hadalkii ilaahayba ah bal isagu ha noo sheego bal isaga aan aragno nimanku niman aad u afxun bay ahayen niman dhiiranoo dhibban bay ahaayeen markii layidhi soo dagaalamana waxay idhaahdeen adigay ilaahaagu la soo dagaalama nimanka halkaa ku jira annagu waanu sii fadhihi doonaaye iminkana waxay idha xataa nara allaha jahra jahratantu waa cayaan annagoo ilaahay indhaha saarna oo noo sheegu idhaahdo anaa u soo dhiibay fariimaha iyo waxyigaa nabi muuse ka hor ma rumaysanaynaba lan numina laka aamana haddii uu ka daba yimaado erayga laamta ah macnaheedu uu rumayn buu noqdaa haddii uu bae ay ka daba dhacdana rumayn buu noqdaa in shaygaa loo rumeeyo iyo in la rumeeyo lan numina bika ma aha laakiin waa lan numina laka shayga aad sheegaysa iyo waxygaadna soo gaadhsiisa waa runtaa ku odhan mayno ilaa aan ilaahay aragno markaasaa ilaahayna saacicadu waxa weeyaan danab ilaahay uu ku furay iyo cod ka awood badan iyaga si dhib yar baa loo yahay hanqarkaasaa lagu sii dabeedna wadnaha wada go'ay idinkoo is eegaya waan idin soo nooleeyey si aa u mahadnaqdaan nicmadaa ilaahay si aa ugu mahadnaqdaan dadkiinnii iyo ehelkiinnii waa isu soo noqoteen idinkoo geeri ka yimi halkii aad joogteen baa la idin keenay bal waxaa la eegayaa lacallakum tashkuruun markii hore waa gaalowdeena in shukri yimaado waa dhowrka meelood suuraddu ilaa afar meelood ba ay muujinaysaa in dad ilaahay uu dilay ama ifkan ka tegay uu dib u soo nooleeyay saddexda qisee kale suurada akhirkeeda aynu ku arki doonaaye qisadana u horaysa wuxuunay markaa noqonayaan ambiyada ayay u ahaayeen intuba mucjizaad ayay u ahaayeen qofka bani aadamka marka ilaahay uu dilo ama wax dhintay soo nooleyntiisu ambiyaday u badan ayay mucjiso u tahay reer banu israiil canaadkoodu waa rusushii ilaahay bay sidaa ula dhaqmeen markanay idhaahdeen ilaahay na tusi culimmada qaarkood waxay ku macnayn inay tahay wakhtigii la yidhi intay dibiga caabudeen baa lay soo kaxaysa nebi muusew toddobaatan nin toddobaatankaa ha yimaadeen ha cudur daarteen halka ha ku toobad keeneen toddobaatankii cuqaashooda ahaa ee lasoo xulay layidhi halkan ha yimaadeen ayaa afxumadani ay ka soo yeedho yidhi ilaahay na tusi kuwoodii lasoo xulay ayaa arag ayaa arrinkani ku dhacay dabeedna markaasaa la wada laayay daba nebi muuse dacwiye wuxuu idhi ilaahayow dee yaan la odhan isagaa ka dambeeye ama shirqoole eh, aniga iyo iyagaba dee intaanu halkaa joognayba waadna dili karayse ilaahayow iga soo noole wadallalnaa calaykum buu ilahay yidhi waanu idiin hadhaynay alhamaama daruurti daruurtaanu idiin hadhaynay wa anzalnaa calaykum waxaanu idinku soo dejinnay almanna sharaabkii macaanaa wasalwa iyo hilibkii isaguna macaanaa ee fiicnaa ee shimbirka duban ahaa almanna wasalwa waa cunad cabiddii iyo cunadii kuluu ilahay ilaahay wuhi cuna min ayibaati maa rasaqnaakum waxa aanu idinku arsaaqnay macaan ee wanaagsan ee fiicanee dhibta yar cuna ee ilahay uu idiin soo diyaariyey wamaa dalamuuna kumaanaan gardaroonin buu ilahay walaakiin iyagu kaanu waxay ahaadeen anfusahum nafahooda yadlimuuna huwa ku xadgudbay oo ku gardarooday waid qulnaa xus markii aanu idin nidhi wadkuruu id qulnaa bal dib waxa u xusuusataan oo ka sheekaysataan oo ka fikirtaan markii aanu nidhi idkhuluu haadihi alqarya magaaladan gala baytulmuqadas galabaa ilahawi fakuluu minhaa ka cuna xayu shiitum meel kasta oo doontaan raqadan aklan raqadan cunitaan iska waasaca meel walba waxaa beeraheeda iyo barwaaqadeeda iyo macdanteeda meel walba wax ka intifaacsada kuluu minhaa xayu shiitum raqadan meeshaa doontaanba waa idiin xalaal wixii aad ka heshaan wadkhulu lbaaba albaabkana gala sujadan idinka oo foororsanaya marka sii galaysaan oo madaxa sidaa u foororinaya idinkaoo ilaahay u sujuudaya oo mahadnaqaya ficilkaa sameeya marka qudusbaytulmuqadas galaysa wa quuluu waxaad tidhaahdaan xidatun mas-ulunaa xida ilaah waxaanu ku weydiisanaynaa waa inaad dembiga naga daadiso xidatun waa inaad dembiga naga daadiso saasaanu doonaynaa dheha fariintaasaa la idin faray naqfir lakum waxaanu idinka dhaafi doonaa khataayakum kifafkiina xalla wixii gafa aniguna waan idinka dhaafay haddii ficilkaa iyo qowlkaa samaysaan wasanasiidu waannu u kordhin doonaa almuxsiniin samafalayaasha cid alla cidda samafalashee wixii markaa la faree wanaagsan kordhisa anna ajrigaanu kordhin doonaa fabadala waxay dooriyeen waxay doorsadeen alladiina dalamuu kuwaa daalimiinta ah kuwaa gardaroodee xadgudbay waxay doorsadeen qawlan hadal bay qaateen hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum la faray hadalkii la faray midaan ahayn bay iska qaateen fa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay cala aladiina dalamuu kuwii dulmiga sameeye waxaanu ku soo dejinnay rijzan rijzan cadaab min asamaa'i xagga kore cudur iyo cadaab baanu xagga sare kaga soo afrognay baa ilahawi maxaa loogu afrogay bimaa kaanuu yafsuquun faasiqiintay noqdeen daraaddeed bimaa kaanuu alla ka fogaanshahay sameeyeen awgeed ayaa ilaahay uu cidhab taray oo cadaabkaana ugu soo dajiyey waa nimankii reer banu israa'iil nicmooyinku ilaahay u samaynayay iyaguna dhaqamadoodii ayaa qur-aanku ka warramaya asalkeedabana dee warbixin waxa ugu qiimo badan tuu ilaahay ku siiyo ee kama dhibcaanka ah ee xaqiiqada ah ummaddu ilaahay ka warramo wakhtigu ilaahay ka warramo meeshu ilaahay ka warramo iyo xaaladu tilmaama intuba xaqiiqa wakhtigaa ay nimankaasi jaanjaameena rususha ay diideen ayaa waxyaabaha lagu cuqubeeya waxaa ka mid ahaa guura baa guura oo xagga magaaladan baa layidhi u guura qudus inta ay sii socdaan baa waxa ku dhacay wax tiih laydhaa arbaciina sanatan yatihuuna fi lard afartan sanaay dabeedna wareegayeen waa dawakhaad ummadii ku timiduun markay sii socdaan ay meeshay degi lahaayeen gaadhaan ayuunbay jaha wareeraan markaasunbay soo laabtaa ilaa maskaxdanyana daciifada ilaahaybaa gacanta ku haya waa kala wareegaan siduu qofku had iyo jeer u ambada bari galbeed uu moodoo kale xaalkoodii saasuma noqday midna sidaa wareerkaa iyo geedigaas iyo jahawareerkaasunbay ku jireen muddadaasaa ilaahay ay bariyeen rusushoodiibaa ilaahay u bariyey waxyaabaha la siiyey waxaa ka mid balorta bal in bacadkii laga hadheeyey bacadkiibaa looga hadheeyo daruuro ayaa ilaahay u hadheeyay daruurta ilaahay isagaa xukuma qoraxda isagaa xukuma ehm, waxa weeyaan runtii ehm, kownka kownka oo dhami amri illaah ilahay amarkiisu ku soconaya daruurtii amar baa la siiyey sida nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam daruurta ugu hadhayn jirtay marka uu safarka yahay ama madarka halkiisa loogu hagaajin jiray sidii oo kale daruurtaasaa loo hadhayay waxaa la siiyeyna dad safari had iyo jeer way iska daandaansan yihinoo raashinno ma haleelaane sharaab iyo raashin safariya oo loo soo eh, xidhay loo soo xidhay oo hilayga loo jiidayoo gaashaaman ayaa loo soo sameeyey waa raashin dhag looga soo siiyey oo loo soo xidhay iyo sharaabkii karintiisii baa laga xilqaaday iyo xasaradiisii iyo hawshiisii ayaa laga xilqaaday isagoo diyaarsan meel kastaha looga keeno mecerkaa looga keenay ma looga soo fuuriyay meel kastaa looga keenay ilaahay baa usoo diyaariyay dabeedna way intifaacsanayeen almannu wasalwa almannu waxaa lagu tilmaamay inuu yahay malabka asalwa shimbir duban inuu yahay culimada qaarkoodna dee almannu min almanni bay ka timid wax loogu gallad sheegto oo sharaab ahoo macaan wey ama malab ahaada amaba dee ha kasii caamsanaado sharaabyo kaleba ku jiraane asalwaana waa cunadii qofka bani wuxuu u baahan yahay cunno cabid labadii ka turjumayaan almanu wasalwa wixii isku qoofalan baa loo keenay in maalan uu ka caamsan yahay almanu malab iyo sharaab inuu kasii caamsan yahay oo kuwaa wax kaleba uu yahay oo cabitaana waxaa sii muujinaya bay leeyihin culimmadu xadiid ku sugan oo saxiixa ayaa waxa uu ku yihi calayhi salaatu wasalaam alcajwatu min aljanna wa fiiha shifaaun min asum timirtan cajwada la ydhaahdo waa timirta madiina ka baxda qayb ka mid ah. oo arageeda markaad eegto aan dee aadba usii dhalaalaynin oon malab badanba lahayne timir madow oo iska yaro qalalana e, timirtaa cajwada laydhaa magacaa loo yaqaano waxa laga keenay jannada waxaanay dawo ka tahay sunta oo qofku maalmaha uu cuno sunta ilaahay baa ka ilaaliya ama waxba ma yeesho waalkam'atu min almanni wa maa'uha shifaaun lilcayn bahasha la idhaahdo kamado waa timayuluqda timayuluqda ma taqaanaa <laughs> markuu likuhu baxo ee inta kore orgacda uu daadiyo ee xuukadiisu ay soo hadho xuukadaasaa ballaadhanaysa oo dhulka ku ballaadhanaysa dabeedna markaasay noqonaysaa timayuluq bay noqonaysaa marka udgoonna way leedahay macaanna way leedahay dabangaalaha iyo xoorka iyabaa meel dheer ka soo uriya dabeedna qodo oo si dhaqsa ula soo baxa waatuu ninkii yidhi ilaahay baa talina timayuluq bislaata hadayn macnaha isagoo gaajaysan baa wuxuu la kulmay timayuluq uu xoorku cunay xoorkana watan laydhaa uu sunaysan yahay oo uu dhan cunay markaasuu ilaahay baa talina timayuluq bislaatay hadayni macnaha waxba ku yeeli maysa insha allahu bahalkaa cunaye intan adiguna hambadiisa iska cun marka bahashaas culimada qaarkoodna utrujadii xadiidku sheegayuu lahaa qofka muminka ahi waa utruji oo kale udgoon iyo macaan buu baabay ku fasiraanba marka timayuluqdaasi waxay ka mid tahay manigii la siiyey reer banu israa'iil buu xadiidkaasi sheegaya manigii reer banu israa'iil la siiyey taasaa ka mid ah hawdkeenna ka baxda iyo maraaga iyo kollay kaymaha buska ah biyaheeduna indhahay u dawan yihiin buu sheegaya bal qolada dhakhaatiirta kollay diraasad ku samayn dooneen marka xadiidka maadaamuu sidaa sheegay manigu waa wax sharaab ka caansamayleen kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum wamaa dalamuuna walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun waxaanu idin arsaaqnay macaan cuna waa loo diyaariyey cunana waa marka dee namay dulmiina naftooday dulmiyeen waxay sheegaysaa ah, saynu halka dambeba ku arki doonno nicmadan inaan ilaahay ka gudoomanin alxamdu lilaahina odhan farafiiqfiiq iyo diidmana ay bilaabeenoo ilaahu naga bedel ay yidhaahdeen kaas waa kaa nicmadii ilaahay uu siiyey raashinku u diyaariyey ilaahw naga bedelbaa inoo soo socota qowlkii iyo ficilkii cibaadada iyo diinta ahaa ee la farayna way dooriyeen macnaha canaadka halka u dambaysay ka gaadheen nimankaasi canaadka iyo makriga iyo khiyaamada waa ummad isku dhalay ile bahalka maska laydhaa masunbuu dhalaaye nimankani xagga xumaanta waxaanu nidhi buu ilahay yidhi udkhuluu haadihi alqaryata fakuluu baytulmuqadas baa layidhi cadowgana ka xoreeya marka xoraysaana idinkoo sujuudsan galaa haadihi alqarya sida culimmadu u badayn mufasiriintu waa baytulmuqadas gala magaaladaa cadowgana ka xoreeya yaa qawmi udkhuluu larda almuqadasa allatii kataba allaahu lakum walaa tartaddu qur-aanku isfasiraya nebi muuse wuxuu leeyay qoladiis dhulkaa muqadaska a ah gala oo ilaahayna idinku waajibo idinku waajibiyey inaad gashaanoo dib ha u noqonina laba arrimoodunbaa la faray markay magaalada galayaan inay cadowga ka xoreeyaan qowl iyo ficil lagu tijaabinayana ay sameeyaan ficilku waxa wey iyagoo sujuudsan inay galaan oo dee sujuudda waa waxaad u taqaanaa fooda marka ee dhulka lagu hayo qof socdaa dee isagoo fooda dhulka ku haya sideebuu u socon karaa maaragta qof sujuudsani marka sujuuddani waa sujuudu linxinaa sujuudda madaxa saa loo foorarinayo oo iyaduba qaybaha sujuudda ku jirta oo qofku markuu nasri iyo gargaar helo siyaabaha uu maaragtay ilaahay ugu sujuudayo ka midta madaxa uu fooranayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sanadii sideedaad markuu maka xoreeyey ee uu arkay magaalada albaabadeedii inay isballaqday oo cid ka caabiyaysa aanay jirinuu galay magaaladii ayaa sida dee siiradaba aynu ku soo marnay madaxuu foorarinayay ilaa kooraha neefka uu fuushan yahay kooraha intiisa hore taagan buu madaxiisu ku dhawaaday siduu nebigu saa ugu foorarnaya ilaahay ugu khushuucsanaa ee ilaahay uu baryayay ayaa maaragtay sujuuddaas uu ku galay rasuulku sala allahu caleyhi halka dadka kale ee aan diinta lahayn marka ay guul helaan ay wax isbidaan iyagu fuqa sidaa u taagaan qofka muuminkaana waxaa la doonaya inuu ilaahay u khushuucu sujuud u dhaco marka sujuuddaa ku galadaale ficilku waa kaa faray waa lagu tijaabinaya qowlna sameeyo xidatun dhaha su-luunaa ilaah waxaanu ku weydiisanaynaa inaad naga dhaafto dembiga an taxua cana unuub ilaah dembiga naga daado ilaahay u mahadnaqo adoonnimada muujiyo dembi dhaafna weydiisa ballanqaadka haystaana waxa weye nakfir lakum khaطaayaakum wanasanaziidu lmuxsiniin anna waxaan idiin ballanqaadaya gefkana inaan idinka tirtiro darajana inaan idiin dallaco yaboohdii ilaahayna waa taa waana sidaasoo marka qofka ilaahay uu khayr la damco awalan wuxuu ku samaynayaa takhliya inuu dunuubta ka safeeyo dabeedna marka qofkii la maydho taxliya haddana ilaaha u samaynaya oo wuu qurxinaya dembigii laga dhaafay iyo darajadii oo la gaadhsiiyey waa iyo qurux la isugu daray fabadala aladiina dalamuu qawlan hayra aladii qiila lahum waxay doorsadeenay bedel qaateen hadalkii la faray midaan ahayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ah waxa uu ku sheegay inay ficilkiina bedeleen qowlkiina way bedeleen ficilkiina way bedeleen oo salow maxay ku bedeleen waxau rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam waxay galeen nimankaa iyaga ahi fa dakhaluu yasxafuuna calaa xadiidka bukhaari buu ku sugan abi hurayrana wuu warinaya kitaabu tafsiir baadka eegi waxay galeen yasxafuuna calaa astaahim iyagoo dabada ku siqaya wa qaaluu xabatun fii shacar waxa u bedeleen inay iska yara gurguurtaan ama ay dabada ku siqaan sida uu sameeyo ilmaha yaro ciyaaraya xabatun fii shacara ilaahayoo xabadgalkeedii ku jirto oo raashinaanu kaa doonaynaa xabadgalkeedii ku qufulan baanu kaa doonaynaa macnaha ilaahii boqorka ahaa weynayn lahaayeen ee u khushuuci lahaayeen baa waxay ku bedeleen istihzaa jees jees iyo dheeldheel ayay ku bedeleen taasoo iblays u laqimay labadiiba qowlkiina saasay u bedeleen ficilkiina saasay u bedeleen ilaahayna wuxuu ku abaaliyay faanzalnaa cala aladiina dalamuu rijzan min asamaai cadaab xagga koraa ah ayuu kusoo dejiyo sideedaba nicmo markuu ilaahay ummadda siiyo dabar bay leedahay nicmadu nicmada haddaad doonaysa inay kuu joogto ama ay noo joogto dabar bay leedahay dabarkaa nicmada lagu joojiya waa shukriga mahadnaqa halkaa horena waataynu kusoo marayna inay ilaahay ku mahadnaqayaan lacallakum tashkuruun ayaahayd marka dabarkiibaa la waayay nicmada dabeedna nicmadaasi waxay isu bedelaysaa niqma xagga kalunbuu ilahay ugu dhufanaya cadaab rijsigaasi waa aacuun xadiidkii saxiixa buu nebigu ku yihi aaacuunu rijzun cadaabun cudiba bihi man kaana qablakum daacuunku waxau ahaa cadaab lagu soo afrogay ummadihii naga horreeyaoo jaraafiimta iyo bakteriyada caloosha intay ka gasho qoomaysu hor iyo daba noqonayo qofki kow waxaa yara basiidkaa ayaa ilaahay ummada uu ku laayay marka kuwaa cadaab bay u ahayd ummadana ilaahay wuxuu uga dhigayaa ajri iyo thawaab iyo inuu dembi dhaaf ay ku helaanoo shahiid buu ku noqonaya qofki oo qofka ummada daacuunka ku dhimata ummadeennan shuhadaa bay noqonayaan liiska shuhadada ay ku jiraan kuwaasina dee waxay ahayn kuwo wax lagu cadaabayba ah waid waqti xus nabi maxamed ow istasqaa muusa liqowmi istasqaa roob buu u weydiiyey iyo biyo muusa nabi muuse liqowmihi qoladiisii reer banu israa'iil buu ilaahay biyo u weydiiyey markay haraadeen fa waxaanu ku nidhi nabi muuse idrib bicasaaka alxajar idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara dhagax ku dhufo dhagax ama dhagaxii wuu ku fanfajarat minhu dhagaxii waxa ka soo butaacay itnataa casharata cayna labayo toban ilood dhagaxii unbaa ilaahay uu ka dhiga uun labayo toban qasabadood mid sii daynaya oo xoog leh qad calima wuu ogaaday kullu unaasin jilib waliba ama qabiilo wal oo ka mid ahaa qabaa'ilkii labayo tobanka ahaa ee reer banu israa'iil qolo waliba waxay la qabsatay garteen mashrabahum halkay ka cabayaan qasabaday afsaarayaan maayo ilaahay wuxuu idhi kolkuu biyaha u diyaariyey kuluu washrabuu cuna oo cabba min risqi illaah ilaahay arsaaqadiisa arsaaqadaa leedihiin maahee ilaahay baa biyahana idiin diyaariyey cuna oo cabba walaa tacfaw fi lard dhulkana ha kharibina mufsidiina idinkoo bi'inaya dhulbi'isnimada uun iska ilaaliya oo nicmadaa ha ka gaaloobina oo nicmadaa sharka ha u kaashanina wuu fasahaadi doonaa dalkueh waid qultum markii aad tidhaahdeen xus yaa muusa nebi muusow waxaa xusuusataanoo dib ugu celisaan cajalada iyo xusuusta markii aad tidhaahdeen yaa muusa nebi muusow lan nasbira xejisan kari mayno macnaha xamili kari mayno calaa طacaamin waaxid raashin keliya raashin keliya maxaanu ku faraynaabaa tidhaahdeen idinkoo nebigii la murmaya fadcu lanaa rabbak ilaahaaga noo bari nabi muusew yukhrij lana ha soo saaro mimaa tumbitu lard dhulka waxyaabuhu soo saaro dhulka waxyaabaha ka soo baxa ilaahay ha noo soo saaree ilaahay noo bari wuxuu dhulku soo saaro maxay ah min baqlihaa waxyaabahan buquulka ee khudradan yaryara jiifjiifta wa qifaa'ihaa bahalkan sida ubada oo kale aaraadubaha la yidhaahdo wa fuumihaa iyo dhulku toontiisa toonta ha soo saaro wa cadasihaa bahalkaa sareenka la idhaahdo wa basalihaa iyo basasha dhulka ka soo baxa dhulka waxyaabaha ka soo baxa ilaahay hanoo soo saaro inagu kuwaasaanu doonaynaa qaala markaa wuxuu nebi muuse ku isagoo yaabay atastabdiluuna ma waxaad doorsanaysaan ma waxaad doonaysaan inuu ilaahay idiin dooriyo alladii huwa adnaa waxyaabahan liita ee iska sokeeya dhulka ka soo baxaya een qiimaha badan lahayn ma kuwaasaa ku doorsanaysaan biladii huwa khayr kii khayrka badnaa ilahay uu idinku casuumay kana naga daabaa leedihin kan daciifkaana waa doonaysaan miyaa ihbituu misran meel magaalo adega waaye haddaba meel wax ka bixi karaanoo magaalo adega fa inna lakum maa sa'altu waxaad leedihiin wixii a ilaahay weydiisateen laydinka aqbalya wa duribat calayhim waxa lagu duldhisay waxa lagu riday weeye adillatu dullinimo waalmaskana iyo faqiirnimo miskiinnimo iyo dullinima ilaahay uu dhigay reer banu israa'iil hadday joogaanba wa baa-u waxay xambaarteenay dusha u riteen biqadabin min allah cadho weyn oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay ayaa ilaahay uu ku dul raseeyey daalika waxaa soo balaayo waxay ugu dhaceen dulligaa adduunyada iyo cadaabkaa aakhiriya cadhadaas waxay ugu dhaceen bi-annahum iyagu kaanuu waxay noqdeen yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay aayadihiisiibay ka gaaloobeen ay ku gacan saydheen oo ay diideen ilaahay ku xidhi lahaa ummadda ee ku xidhi lahaa ilaahay bay diideen wayaqtuluuna annabiyiin ambiyadiina way laynayaan bikayri alxaq gardaray ku dilayaan daalika bimaa casow arintaas waxay ugu dhacday macsiyaday sameeyeen bimaa casow macsiyaday sameeyeen wa kaanuu waxay noqdeen yactaduun kuwa xadgudbay xad baa ilaahay addoommaha u dhigae way tallaabeen heegay goosteen waaya intaa haddii aynu sharaxeeda dib ugu noqonno markii reer banu israa'iil ay tiiha ku jireen bay haraadeen dabeedna nebi muuse waxay ku idhahdeen haraad baana dilay ilaahay noo bari biyo hana waraabiya ilaahay iyagoo ballan inay hagaagayaan nabi muuse calayhi salaam ilaahay waxa uu markaa ka aqbalay ducadaa ilaahay rusushiisu waa awliyadiisiio marka had iyo jeer ay baryaan mucjisaadkooday ka mid tahay in si dhaqsaad ducadooda loo aqbalo ah, sidii loo aqbalay waxay noqotee biyaha uu ku helayay in dhagax uu ku dhufto ushiisi waa ul cajaa'ib leh ilaahay awoodihiisu waa yaabay leeyihiin rususha wuxuu siiyaa horumar iyo tikhnolojiyadan cid kale helin ayaa ilaahay u siiyaa rususha marka nebigani ushan uu sito waa mutacadidat alaqraad ujeeddooyinka loo isticmaalaya aad bay u kala duduwan mar waa hubka cadowga la yskaga celiyoo fircoon iyo cafaaridulusuuskiisii isusu wadayimi waxalla wixii ay soo ururiyeen oo dhan bay liqday marna ushani waa biriishkii lagu dul badaha oo waataynu soo maraynay xalayto marna waxa ay tahay riigii lagu soo saarayay biyaha waa ul cajaa'ib lahoo dee ilaahay uu subxaana wa tacaala marka dhagax buu sidaa ugu dhuftay bicasaaka alxajar mufasiriintu had iyo jeer siday u dhigdhigayeen qur-aanka ay u sharxayeen ay tafaasiir u gelinayeen ayaa mararka qaarkood waxa ay galayaan waxyaabo aan wax badani kusii tacaluqin ama aan muhiimad badan sii lahayn sharciisa saa darteed dhagaxani muxuu yahay dhagaxu waa kee ashan maxaa looga jeeda ma cahdiya ma jinsiya minahaasay yar laakiin xaasilkunbaa laga raaca war laabta laga qaataabaa la idhaadaa alxajar ashaasina qoladay doonaysa ha ahaato cahdiyo jinsiya midkay doonaysa ahaatee dhagax dhagaxaanta ka mida meeshaa iska yaal oo ilaahay u tilmaamuunbuu usha qaadaya wuu ku dhufanaya dhagaxu jihada kore iyo jihadu dhulka ku haya mooyaane afarta qabcadooda kale ayuunbaa min saddex iloo sii daayay afar saddex lagu dhuftay waa maxay labiyo toban labiyo toban qasabadooda gawda haya oo mishiin dabada ka riixayana aan arkayna mishiinkii ilaahay uu riixayo iyo xoogga ay leeyihiin kuwaasaa kasoo booday labiyo toban jilibaha nimankuna dee murankooda iyo jaafaajiriqoodaa badnaayo waxaa la yidhi waxba ya isqabsanayne qolo waliba ilgaasho qabyaaladooda dee tan soomaalida ayaa iska yaro khatar badnaydoo inaga haddii la ydhaa iminka qasabad qura kacaba reer <laughs> hebel baa doonaya inay iyagu shan cisho haystaan marka nimankani si aanay uguba murminba ayaa la jilib waliba ha iska haysta qasabadiisa maxaaba loo murmiba labiyo tobanka ilood bay ka cabeen marka rasuulku sal allahu caleyh wasalam waa nabigeenni nebi maxamed dhagaxaantaa jiray dhagaxaanta ayaa salaami jira meel iska qaraxoo maran ayaa intuu ku weysaystay in yaroo weyseabuu ku shubay iyadoo col fara badani uu dul fadhiyo haraadan yahay halkiibay biyo kasoo butaaceen waa mucjisaadka ambiyada mucjisaduna sideedaba waa aaya min aayaat illaah waa astaan lagu rumaysto rasuulkan oo markhaati u ah waxay had iyo jeer qancisaa dadka aan qur-aan iyo xadiis doona rumaysanaynin ayaa ay ah, qancinaysaa mucjisadaash qaariqulcaalam marka dhagaxaasibaa biyahaa soo daayay qad calima kullu unaasin mashrabahum qolo waliba qabiilo waliba halkay ka cabayeen bay garteen inaga dhinaceennu kaasuu ahaa saddexda beeb ama saddexda meelood wax ka soo butaacayaan ka dhexaynu leenahay ka hooseynu leenahay khilaafkiiba uu soo yaraadayba ila fii sabiilihim guri markay noqoto dadku had iyo jeer alla kacabsi iyo taqwe iyo diin badanoo celisa haddii aanu jirin waxba isuma quudhaanoo madaxa la ysla dhacaa marka qad calima kullu unaasin mashrabahum waxay tilmaamaysaa waxay ku murmaanba ma jiraya wax layska daba sugaaba waxay ka turjumaysaa mar kale markaad eegto hawl fududaynta ilaahay uu siiyey biyuu dhagax buu ka siiyey si dhaqsaa buu siiyey waanuu ka dhargiyey intaasuu ilahay isugu daray bal ummadane waxaa ilahay usiiyey markaasaa wuxuu raaciyay kuluu washrabuu min risq illaah anaa idin siiya cuna cabba cuna oo cabba laakiin shardiga la socdaa walaa taxtaw fi lardi mufsidiin haddaad doonaysaan inay sii jirto nicmadaas dhulkayga un fasaadka iga daaya buu ilahay walaa tufsiduu fi ardi bacda islaaxiha aayaddaa ilaahay waxa uu ku yihi ilaahay dhulkiisa wuu wanaajiyey oo wuu sallaxay oo barwaaqo iyo khayr badan buu ku abuuray oo dadku inay ku noolaadaan buu u diyaariyey ha ka fasahaadinina ilaahay dhulka oo ha ka kharibina maxaa lagu kharibayaa diidmada iyo macsiyada iyo xumaanta iyo fasaadka lagu kharibaya walaa taxsaw fi lardi mufsidiin waka hadday diin la ku dhacaanay rususha diidaan ee waxayga diidaan dhulkii baa fasahaadaya dardaarankaasubaas bal xaggay ka fadkudiyeen nabigiibay kusoo boodeenoo markaasaa waxay leeyihiin yaa muusa lanasbira calaa acaamin waaxid anagu raashin kaliya ma xajisan karayna waxaanu rabnaa dee midabo noocnooc raashinka inaanu ku dalxisnaanu doonayna almanu wasalwaabay ujeedaan almanu wasalwa sharaabkii iyo hilibkii dubnaa ee qaaliga haddee isu dheeli tiran oo ladiidahoo macaan iyo biyo keliya waa intan ilahaa ugu deeqa intaasoo ma xejisan karayno oo kuma samri karayno raashinoo noqon mayse fadcu lanaa rabba ilaahay noo bari ha noo soo saaro mimaa tunbitu lard waxyaabahan dhulka ka soo baxa kuwan iyagoo diyaarsan unbay mud nagu soo idhaahdeen oo naloo dhiibay uun laakiin qaar soo bixidooda iyo markay ugu ugurida yihiin iyo markay bislaadaan iyo markaanu soo jarayna iyo waxaanu arkayno waa qof la lagu diyaariyo raaxayso oo yidhi mee waan saasay doortay waxyaabaay doonayaan maxay waa intan waa erayo luqa ah aan isyar dultaagno baqligu waa waxyaabahan had jeer inagu khudradda jiifjiifta aynu nidhaahno sida kamsarada saladhka kaabashka waxyaabaha ya dabacasaha inaha yarya soomaad arag waa khabradaad jiiftaaan adinka dheer lahayn qifaaguna waa bahal aaraadub baan aqaanaa sidan xabxabkaoo kale weeye iyo ubada iyo gudihiisu waa hurdi ama midabka yalowga ah intoo la jeexjeexo ayaa halka baradhada ayaa loo geliyaa suugada oo markaa maraqu adkeeyaa marka qifaabaa laydhaa addubaa iyo qisaa labadaba waa lagu dhaaf carabiga fuumkuna waa toontiun waa toon cadaskuna waa bahalkan sarreenka la idhaahdo basashuna waa basashii aynu garanayno nimankii waaweynaa intay isu tegeen ayaa waxay idhahaan waxaa yaryara kulkulule la raabsanayo <laughs> ilaahay waxaa na oo weliba soo lagu rafaadayo oo wax daciifoo biyo u baahan oo gacanku hayn badan u baahan halkaas waxay ka turjumaysaa taasi daciifnimadooda iyo qalbi caruurnimadooda iyo nacasnimadooda ka turjumaysa iyo ilaahay wuxuu ka mudnaa inaanay kula dhaqmin nabigu wuu yaaba wuxuu uhi atastabdiluuna alladii huwa adnaa ma shay liitaa bedel qaadateen biladii huwa khayr bitarki aladii huwa khayr waar wixii khayrka badnaa intoo ka tagteen ee ilaahay xaggiisa ka yimi haddii la doono caalamka kore laga soo dejinayo ee ilahay u idinku casuumay kii khayrka badnaama intoo ka tagteen baa wax liita bedel qaadatay wuu yaabay aduguna waad yaabtay soo maaha dee innagana la yaabkaasoo kalunbayna haysta haddaad reer banu israa'iil la yaabsantaad leed waa nimanku nacasaysanaa waxaan ilaahay u diyaariyeen dab iyo karistoona iyo shaqaale iyo mid beerid iyo midna ma iska guddoontaanu haddaad hoosta ka leedahay bal xaaladeenna ilaa qur-aanku nool yahay mar walba wuxuu la hadlayaa ummadda ahriyayse oo qur-aanka inu dhaqankeenna ka fogayno maahe inagoo hayna khudradeennii inagoo hayna raashinkii macaanaa ee ladiidkahaa iyo sharaabkii wanaagsanaa ayaynu jaad iyo sigaar daldalaynaa miyaanay ahayn atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr daroogadii iyo jaadkii iyo sigaarkii iyo balwadii lacagta u badan ina halkaasu ku baxa wadanka wakhtiga u badan in halkaasi ku baxaa tamarta u badan ina halkaasi ku baxda soo adduunyadiin iyo dunyaba intaasaa lagu hormaraya maskaxda u badan iyo dhaqaalaha u badan iyo wakhtiga u badan intaba halkaasay ku baxaa atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr maxaad kula yaabaysaa reer banu israa'iil iyagu intanaad wax tarayaabay dee dalbadeenba oo intan loo baahanya la cunayo iyagu waxoodu waxaa buu ahaaba dee kaa kalun baanu gaadhaynin mooyaane wuxuu ahaa cunno iyo khudrad iyo waxyaabo qofka bani u baahan yahay baab ahaa wuxu kordhinayaba kan adnaa lagu sheegay bal kaneeg ummadii halaaga ku ah macnaha dadku say u fikirayaan waa sidii xayawaanka sidii bani way ka tegeenba dabeedna nebigani wuxuu tilmaamay inuu ilaahay ka aqbalay tan bal meelay la gaadhaba ihbituu misran fa ina lakum maa sa'altum magaalo dega baa wixii aa codsateen baa laydin laydiin aqbaliye saa darteed baa mufasiriinta qaarkood waxay laaxidaana yidhaahdaan codsigaa laga soo bilaabay intii ka dambaysay dadka masar dega waxaa kulkulaylka iyo eryada iyo reer shaam way u badan yihiin oo caalamka masri iyo shaami lagama kala toon iyo basal haddii aanu halkaa ku haynin raashinkaasi raashinu noqon maayo ihbiuu misran iminka misxafka waxay noogu dhigan inuu ismigu munawan yahay misran macnihiisu waa munakar waa ismi nakiro aan macrifo ahayn macnuu sheegaya waxa weeye misran min alamsaal magaalo ka magaalooyinka caalamka meeluun dega quraada qaarkood waxay akhriyeen misro iyadoo aanu munawan ahayn iyana waa qiro sugan haddii laydhaa ihbituu misro macnaheedu waxa weye magaalada masr laydhaa ama wadanka masr laydhaa halkaa dega oo niilkaa ku beerta oo wixii uu soo bixi doonaa labada macnay kala bixinayaan waa wauribat calayhim udillatu walmaskana duriba calayhim marka la ydhaahdo waxa weeye baalkan taambuugga marka aad wax ku duldhista dhista ayaa ladhaha darabtu lkhaymata cala almataaca wilqumaash taambuuggii baan alaabtii ku dul oo uu ilaaliyo ku daboolan yahay marka dulliga iyo miskiinimadu kuwa weligood way ku daboolan yihin oo waxay islaazimayaan marka diladu dulligu waa wax iyaga asal u ah miskiinnimaduna waa saas kale marka cisila'aan iyo faqiirnimo weeye oo haddaad tidhaahdo soo kuwan maanta caalamkii xambaartay ee dowladihii u waaweynaa dhakada ku sita dowladihii waaweynaabaa yaabsan oo si ay uga degaan garan la yuhuudda oo dhakada ku sitaanoo kolba dhinacay ula dhaqaaqaan bay ku qasbayn oo caalamkii waxaan wareeriyay ee ula saldhigi laayahay waa beesadaa israa'iiliyaddee suntu ay kasoo soo kabacayso marka hadii la yidhaha waaba sidee waa marka xaggaa laga eego dulligu waxa uu noqon karaa dulliga diinla-aanta wuxuu noqon karaa dulliga caqiida darada wuxuu noqon karaa dulliga ilaahay hortiisa ka haysta iyadoo la ogsoon yahay wakhtigooda marka la qiimeeya intiisa faraha badan waxa ay u badan yihiin inta la karbaashayay ama la xasuuqayay ama la laynayay ayaa wakhtigooda u badan yahay laakiin markay madaxa la soo kacaana kibirkaa ay dhan walba u ridaan ayaa haddana ilaahay tubihiisa uu ku dhufanaya sida suuratul israa bilowgeeda aad ka akhrii karaysa wain cudtum cudna marka dulliga waa kaas weeye cidaan diin lahayn oo ilaahay u cadhooday ayaa ugu dulli badan miskiinnimaduna maalka ugu badan caalamka iyo shirkadaha ugu badan iyo dakhliga ugu badan iyaga hela nimankaas haddana mar walba miskiinnimaa la asimsan waxalla waxaa adduun ay leeyihiin yahuudi kuma qanacsanaa waa kuwa bangiyada u samaystay lacagta adduunkee soo dhammi intay soo marta inay wax ka qandhuuftaan oo wax ka goostaa weli halkooda soo martaa dabeetana wax laga goostaa waa miskiinnimadan haysata daraadeed waa kuwa asal usuusha dhaqaalaha ka dhigay bahasha ribada la yidhaahdo ribada oo ay leeyihiin dowladina ma shaqayn karta baanna ma shaqayn kara riba la waa miskiinnimada daraaddeed faqri aan ka fuqaynin wey wabau biqadabin min allah dalika biannahum kanuu yakfuruuna biaayaati illah wayaqtuluuna nabiyiina biqayri alxaq ilaahay saasu sabab ka dhigay sababtu waxa weeye gaalnimada diidmada aayaadka ilaahay ay diideen baa dulligaa keentay isagaaba rabbi kuu sababeeyey miskiinnimadiiyo dulligu waxa weeye yakfuruuna biaayaati illaah ilaahay diintiisii bay diideen dadku markay diinla'aan ku dhacaanna dulligaasa haysta ambiyadii bay laayeen nebiyadii rasuulku sal allahu calayh wasalam xadiid waxa uu ku yidhi dad waxa ugu nasiib daran qofka nebi dilay ama uu nebi dilay hadduu isagu nebi dilo hadalkeeda dah sababta uu nebi u dilaana waxa weeye dee isaga oo nabi soo doontay inuu dilo doonayu iska difaacay kaasaa dad ayaan daran yaqtuluuna ficilkaa waxaa la ydhaahdaa ficil maadi ee ficil mudaaric ilaan afcaashuna had iyo jeer macnahooda iyo dhadhankooda way iska leeyihin marka qatalu nabiyiin aayadda ilaahay mu odhan wuxuu yaqtuluuna way dilayaan dhar horeanay dileen latiifada ku jirtee lagala bixi karaa waxa weye bay leeyihin culimmadu nebigay helaan haddii ambiyadii ilaahay ay soo noqon lahay may daayeen kii u dambeeyo rasuulullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam intee oo jeer bay isku dayeen dilkiisa nabi maxamed intaasoo jeer bay isku dayeen dilkiisaoo ilaahay uu ka badbaadiyey oy maalintii dee isagoo dhex fadhiya yidhaahdeen mid dusha u baxoo dhagaxa casaha weyn kusoo rid oo madaxaba ha bashaaqiya ilaahay u sheeguu ka kacay rasuulku sala allahu caleyh waa kuwii mar sumeeyey marka yaqtuluun ilaa hadda dilkiibay sidii u wadaan aanay joojinninba dalika bima casow wa kaanuu yactaduun ina aladiina aamanuu buu ilaha yidhi dadkii ilaahay rumeeyey waladiina haaduu iyo kuwa yuhuudda ah wanasaara iyo kuwa gaalada ee kiristanka ah wasaabi'iin iyo kuwa ka faquuqmay nasaarada ee magacaa la baxee saabi'iinta la ydhaa man aamana cidda rumaysa billaahi ilaahay cidda rumaysa walyowmi alaakhir qiyaamaha rumeeya wa camila saalixan camal wanaagsan sameeya falahum waxay leeyihiin dadkaas ajruhum abaalkoodiibay ku leeyihiin cinda rabbihim ilaahooda agtiisa walaa khawfun calayhim cabsii dushooda ma taal walaa hum yaxzanuuna mana murugoonayaan murugana agtooda ma wa waid akhadnaa wakhti xus wadkuruu waqti xusuusta akhadnaa miihaaqakum ballantiinnii adkayd baanu idinka qaadnay ilaahay reer banu israa'iil buu la hadlaya markii qur-aanku soo degayay wa rafacnaa fawqakum dushiinnana waxaanu kor yeello aanu dushiinna keennay adduur buurtii buurtii weynayd ayaa dushiinna ilaahay uu soo dhigay markii aa muranteen muranka bilowdeen si laydin qasbo ilaahay wuxuu idhi khuduu qaata maa aataynaakum waxiganaannu idin siinay biquwatin ku qaata wadkuruu xusa maa fiihi waxigan waxa ku dhex sugan ku camal fala weeye xusid keliya maahe lacallakum tattaquun si ay ilaahay uga cabsataan waxigaasoo la qaato dadaal lagu qaado lagu camal falo ayaa ilaahay laga cabsadaa umma intii sidaa la ydin faray ama umma intii a aqbasheen ballantaa tawallaytum waa sii jeedsateen min bacdi daalika intaa kadib falowlaa fadlullaahi calaykum ilaahay dheeraadku dushiina yeelay hadii aanu jirin iyo isagoo idin kaadiyey wa raxmatuhu naxariistiisu haddii aanay jirin la kuntum waxaa noqon lahaydeen min alkhaasiriina kuwa guuldarraysta ee guuldarradu ay ku dhacdo walaqad calimtum xaqiiqanime waa ogaateen waa garateen reer banu israa'iilow taariikhdoodiina waa haysaa alladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa fi sabt maalinta sabtida kuwii xurmadeediiyo xaqeeda ilaalin waayey ee ku xadgudbay waa xusuusantiina idinka mid ahaa fa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iin liita oon daayeerka caadigaana kasii liita waanay noqdeenba sidii bay ku baabeen fa ilaahay wuxuu ihi waxaanu ka dhignay magaalada la halaagay nakaalan cuqubo ficladaa iya waxaa ku dhacay cuqubaanu ka dhignay kuwaa daayarada laga dhigay ficilkaas wuxuu noqday cuqubo limaa bayna yadayha magaaladaa wixii horteeda ahaa wamaa khalfaha iyo wixii ka dambeeyey labada qolaba macnaha dadkii ku xeernaa cuqubay u ahayd wa mawcidatan waanana way u ahayd iyo waxay wax ku qaataan lilmuttaqiin dadka ilaahay ka cabsanaya waa cuqubo cashar ay ka kasbanayeen dadkii magaalada la halaagay hareeraheeda ahaa iyo dadka muttaqiintiina waanay ka kasbanayaan ilaa haddii ummadi rogmato cibro iyo cashar baa laga helaaya taariikhdii alyahuudu fi lqur-aan baynu ku jirnaa taariikhdii yahuudda iyo muuqaalkii ay lahaayeen qadiiman wa xadiian wakhtigii hore iyo imikaba qaaciido guud baa ilaahay uu bixiyey qaaciidadaasoo ah xidhiidhka adoonka iyo ilaahay ka dhexeeya addoonkaasi qoladuu doonaya ha ahaado wakhtiguu doonaya ha joogo abtirsiimaduu doonaya ha lahaado addoommuhu siday ilaahay ugu dhawaan karaan goormay awliye ilaahay noqon karaan goormay ahlullaahi noqonayaan ama xisbullah waa adigan arkaya intanoo dhan wuu ilaahay israaciyay mu'miniinta yuhuudda kiristanka saabi'iinta macnaa gaaliya islaamba qofka ilaahay iyo aakhira rumeeya camal fiican sameeya anugu waxaan ula diyaarahay baa ilahay uhi ballan wanaagsan iyo janno wanaagsan iyo cabsila'aan iyo murugala'aan lama odhanayo kani beri buu yuhuudi ahaa kanina beri buu kristan ahaa kanina beri buu saabi ahaa kanina beri buu majuusi ahaa maya kelmaddaa markuu ku dhawaaqo cadaalada halkii kow ka ahayd oo xaqa ilaahay marka u horeeyu qofku xaqiijiyo markaasuu liiskan ku qormayaa qaaliga ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin yaroo waxa u shaqayn jiray dhallinyaro ah yuhuudi buu ahaa qabato wuu sakaraaday wuu soo ag fadhiistay rasuulku sala alayhi calayhi wasalam wuxuu la joogay iyadoo aabbihii uu soo booqdayoo uu la joogo nebigu dee waxau ahaa nin khibrad dheer kolkuu arkay in ka socoto asaga uu wax garanayo ilgeeriyaad uu leeyahay ayaa wuxuu uhi qul laa ilaaha ila allah adeera shahaado oo islaam inankii yaraa aabbihiibuu kor u eegay isaga oo macnaha eegmadaasi ay ka turjumaysa miyaan aqbalaa mise waan diidaa odaygaganina sida kaluunbuu u inkaaran yahay waa yuhuudi garanaya rasuulullaahi maxamed inuu rasuulki ilaahay yahay wuu garanayaa wuu isyeelyeelayaa waan garanayaa guriga waa ogaangarabmar ogaan garab markaasu ku socday inankiisiina wuu arkaya inuu dhimanayo waxa la faraynay inuu xaq yahay uu garanaya markaasaa wuxuu hi aic muxamadan tala qaada muxamed yarkii wuu ashahaatay waxaanu ka socdaa markaa uu ashahaatay buu hi iska taga adugu qoladaada maaha ninkan iminka annagu naga mid yahay markaasuu nebigu uhi walaalkiin qaada asxaabtii meesha fadhiyabaa wuxuu kuyihi walaalkiin qaada oo maydha oo kafma oo ku tukada oo xaggaa inoogu qaada odagiina wuxuu hi aduguna reerkaagii qabo iska anbabax imika liiskiini wuu ka baxdo liiska iyagu kusoo biray macnaha kelmadaa ah, mar kale ninbaa u yimid oo gaalada kamid mid ahaa dabeedna wuxuu leeyahy miyaan islaamaa oo kelmadan ku dhawaaqaa markaasaan dagaalamaa dagaal baa la weerar baa kala baxaya mise intoon dagaalamo ayaa markaynu dagaalka ka soo noqonaan ashahaataa maye ashahaada buuhi oo kadibna dagaalka gala kelmadiibuu ku dhawaaqay dagaalkiibuu galay wuu dhintay markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay iminka ninkii aynu kelmadda u laqinay baa dhintay ayuu ihi camila qaliilan wa ujira kaiiran in yarna wuu camal falay waxweynna waa lagu abaaliyey kelmadanuu ku dhawaaqay darajadii u sarraysay buu gaadhay oo shahiid buu noqday marka qaacidadaasuu nasku bixinaya annagu reer hebel baannahay aabbahay baa weli ahaan jiray aabbahay baa nebi ahaan jiray annagu weligayo waannu u dhalanay jannada waxaa waxba kama jiraan <laughs> aan soomaalidu waxay u qaataa mar hadduu soomaaliya ahayoo aabbihii iyo awowgiiya ku abtirsanayo aadow salaam inaanu islaamku ka fuqaynin wax kastuu sameeyo ficil kasto gaalnimaa iyo ictiqaad kasta iyo xumaan kastuu sameeyo warma ninkani asalkiisiiba adeer muslin aha maya kelmad buu qofkuu islaamayaa kelmadda wuu gaaloobi karaa marka waa inuu qofku ogaadaa ee raasamaalkiisa kaliya sida uu ku ilaashanayo towbaduna dee arrin adag maahee in allaha yakfiru dunuuba jamiica kol hadduu go-aankaa qaato qofku ilahay wuu ka aqbalayaa in aladiina aamanuu waladiina haaduu wnasaara wsaabi'iin saabi'iintu waa koox yuhuudda ka mid a ama kiristanka ka mida labadaba waa la yidhi waa koox ahlukitaabka ka mida cidda ilaahay rumayse aakhiro rumayse camal wanaagsan samaysa intaasuba u taada man aamana billaah walyowmi alaakhir haye wa camila saalixa macnaha laguma daynin iimaan keliya iimaanku waxa uu baahan yahay inuu midho bixiyo midhaha iimaanku inuu jiro iyo inaanu jirin waxa lagu kala garan karaa waa inuu midha yeeshaa geedkan inuu qoyan yahay inuu qalalan yahay waxaa ka turjumaya caleenta iyo midhaha ayaa ka turjumaya marka iimaankaasi inuu jiro wacaamila saalixa waa inuu qofkii camal yeesha waana shahaato caq wuxuu igu jiraa qalbiga iimaanku maya wacaamila saalixa mar walba naskuwuu raacinaya in aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat labadaas isku lifaaqaya falahum ajruhum cinda rabbihim ilaahay agtiisa ajri ku le walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun <clears throat> reer banu israaiilu noqon taa hore guubaabay ahayd waxaa la leeyahy qoladaa doontaan ahaada waxaad doontaan sameeya ahlukitaabkiio haddaad toobad keentaan oo nebi maxamed rumaystaan muslimiintunbaa ka mid markii aanu ahadnaa miiaaqakum warafacnaa fawqakum udur ballantiinnii baa laydinka qaaday ballanta ilaah wuxuu kaga qaaday inay kitaabkan towraad qaadanayaan oo ay ku camalfalayaan koow miihaaquna waa ballanka dhaaraha lagu adkeeyey dee waa kuwii diidee dabeedna meeraysiga bilaabay ilaahay buur buu soo rujiyey buur weyn buur buurihiisa ka mid a ah, ayuu u diray malaa'igtiisoo la dul keenay wuxuuna wax ku taqaanaa xoog la duldhigo markii buurtii la duldhigay ee la layidhi kitaabkan maydin qaadan khuduu maa aataynaakum biquwa kanaan idin siiye waxigaa awood ku qaada awoodda waxay sheegaysaa dadaal xaqiiqo iyo run ayaa dabeedna iyaga oo labadaa kood midna ku sujuudsan midna isha kalena iskaga eegaya buurta <laughs> ayay sujuudeen sujuuddooda way qalloocantahy baa la ydhaha ilaa waxa weeye waa waxaa ka muuqanaya inaanay si fiican isu dhiibin ilaahay baa markaa subxaanahu watacaala waxa uu leeyahy wadkuruu maa fiihi lacalakum tattaquun waxa ku suganna xusa ahriya ku camalfala qalbigiinna hawdego markuu diin ilaahay keena labadaasaa laga maarmaana kitaabka iyo waxyiga waa in dadaal lagu qaado in daciifnimo lagu qaado iyo in isyaalya lagu qaado iyo in aamin darro lagu qaado iyo iyadoo la soloogsan yahay kitaabka in lagu qaado magayo magaee kitaabka ilaahay sidaa iyaga loo yidhi biquwa wadkuruu maa fiih innagana taasunbaa inoo taalla udkhuluu fi silmi kaafa uma tawallaytu min bacda dalik idinkoo ballantii ilahay ka qaatay haddana waa sii jeesateen bal waxa ilahay uu kaga warramayee falowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatu lakuntu min alkhaasiriin naxariis ilaahaybaayaa iyo fadli ilaahay buu idinku daayey kolkaasaa khasaare uu idinka nabadgeliyey haddana rasuulkiibaa idin waaniyey cadaabkiibaa laydinka dibdhigay seeta seetadheerayntaasaa loo seetadheereeyay suuratul eh, acraaf ayaad ka akhrii karaysaa qisadanna oo maaragtay ay xoogaa ku yara faahfaahsantay qisadani nimanka la yidhaahda yuhuudda ilaahay wuxuu yihi waxa weynaysaan oo ciid kaciidda usbuuca ka dhigataan maalinka jumcaha ilaahay ou maalinkaa nooga dibdhigo sabtida nooga dhig wax wal oo la sheegaba waxbay ka daba keenayaan sabtida ayaa la idinka dhigay waxa iska daysaan kalluunka bahalka la idhaado ha ugaadhsanina kalluunka badda kala soo bixina waaya maxaa dhacay marka nimankii iyaga ahaa ilaahayna dee imtixaankiisii buu bilaabayoo bahalkaa kalluunka la idhaado magaalaa la imtixaanay magaaladuna badda agteeday ahay baduhu way badan yihiin magaalooyinku way badan yihiin mid ka mid ahoo reer banu israa'iil deganaayeen kalluunkii unbaa maalinkaasunbuu soo ururaa halkanunbuu yimaadaa un qooriga badda maalmaha kalena lama arkaba ilaa waa imtixaane mudda yara markii dambe ayaa ilaan miskiinnimadii iyo faqiirnimadii qalbigaa haysee waa qalbiga faqiire war wax laga samro farsamo keena bay ah. waxay noqotay in ama shabag loo dhigo ama godad yaryar loo qodo bahalkii uu ku daato oo biyuhu ay kaga caariyaanoo maalinkaa sabtidana farsamo la sameeyo axadana la gurto waxay isu dhigeen inay ilaahay ka hoos dusaan oo ay khiyaameeyaan nebiguna wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ummaddeennan markuu la hadlayay laa tastaxiluu maxaarim allahi biadna alxiyal laa tartakibuu martakabat alyahuud waxay sameeyeen idinku ha samaynina oo qiil yar xaaraanta ku xalaashanina dabeedna axaddii baa layska halqafayoo la gurtayoo dadkii saddex qaybood bay u qaybsameen sida aad ka akhriyi karayso qolo war waxaan inaga daayay iyo qaar halqafayoo soo gurtay iyo qaar iska aamuso yidhi iyagii ilaahay baa iska arkay qur-aanka ilaahay wuxuu ku sheegay qoladii diidee tiri war waxaan inaga daayay xumaanta iyo dembiga inay nabad galeen qoladii kalena waa la halaagay ee xumaanta samaysay kuwii aamusayna waa laga aamusay ile qofka diinta ilaahay ka aamusa iyo wanaag la isfaray iyo xumaan la isu diida ka aamusa isagana waa laga aamusay rubama culimmadu waxay leeyiin in lagu darayna waaba suuragalba marka qisada saasay ahayd sida loo halaagay baa ilaahay uu sheegay faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin daayaro yaryar yaa qirada khaasi waa wax aada u sii liito oo maarata daayar caadiyan aan ahayn daayaradan had iyo jeer imika dhaqanee adduunyada jooga ma aha iyagii waa ummad ummadaha ilaahay ka mid a laakiin kolka ilaahay uu halaaga ummada doofaariyo ka dhigo ma joogaan caalamka saddex cisho waxa ka badan sida aathaarta qaarkood ay tilmaamayaan waa la halaagay aayadan fajacalnaaha makaalan limaa bayna yadayha wamaa khalfaha wa mawcidatan lilmuttaqiin aayaddaa ilaahay waxauu ku tilmaamayaa dhacdada halkaa ka dhacday ummaddaa daayeerada laga dhigay ee sidaa u halaagsantay arrintaasi waxa ay ahayd cuqubo nakaalku waa cuqubo cuqubaa ilaahay uu ka dhigay koow limaa bayna yadayha dadkii hor joogay magaalada la halaagay wamaa khalfahaa iyo dadkii ka dambeeyey ujeeddaduna waxay noqonaysaa dadkii hareeraheeda deganaa cuqubo ay wax ku qaataan baa ahayd wa mawcidatan lilmuttaqiin dadka mutaqiintii hadwalay joogaanna waanay u tahay kuwii wakhtigaa joogay magaalada la halaagay ag joogayna waxay u ahayd cuquba ay wax ku qaataan qofka taqwaye imaali wakhti kastuu joogana waa waxay wax ku qaatay iyo taariikhda cajiibka ahay macno kale fa jacalnaaha halaaga ku dhacay waxaanu ka dhignay cuquba maxaa sababay cuqubadan limaa bayna yadayha wixii markaa iyagu ay ka horeeye macsiyaha ay sameeyeen wixii macsiyadii markaa ay sameeyeen hortooda taalay wamaa khalfahaa iyo macsiyadii ka dambaysay hore u sameeyeen fa akhadahu allaahu nakaala alaakhirati waluulaa fircoon baa ilaahay uu sheegay waxa uu ku qabtay waa kelmadii hore iyo kelmadda dambe marka limaa bayna yadayha macsiyaday markaa sameeyeen wamaa khalfahaa iyo macsiyadii hore dembigii hore iyo kii dambea ilaahay u qabtay markaasuu cirbaha gooyuusaa u halaagay marka ummadaha waxa halaaga ilaahay oy diidaan digniintaasaa ilaahay ummadaha kalena u siinaya wallahu subxana wa taala